بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل تشديدات الفاتحة فاتحة شددكيغو أربع عشرة أفر إيطبا ويي bismi illaahi oo fowqa laami laamka dushiisa la shado alraxmaani oo fowqa raa'i ra'da dusheeda la shado alraxiimi oo fowqa raa'i ra'da kale dusheeda la shado alxamdu lilaah alxamdu lilaahi oo fowqa laamiljalaala laamka laamuljalaalaha a dushiisa la shado rabbi alcaalamiin oo rabbi fowqalbaa'i ba'da rabbi ku jirta dusheeda la shado alraxmaan oo fowqa raa'i ra'da dusheeda la shado alraxiimi oo fowqa raa'i ra'da kale dusheeda la shado maaliki yowmi اddiin addiin fowqa daali daalka dusheeda la shado iyaaka nacbudu oo fowqalyaa'i ya'da dusheeda la shado wa iyaaka nastaciin oo fowqalyaai ya'da iyaaka ku jirta la shado ihdina asiraada almustaqiim oo fowqa saadi saadka dushiisa la shado siraada aladiina oo fowqa laami laamka dushiisa la shado waa aladiina laamkeega ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim waladaaliin oo fowqa daadi daadka iyo walaami laamka dushooda la shado culimo fasalkan sheekhu wuxuu kaga warbixinayaa faatixadu inta shaday leedahay faatixadana waxaa ka mida bisinka ayaa ka mida oo bisinka way inagii soo dhigannay inuu aayad aayadaha faatixada ah uu bisinku yahay way inagii soo marnay faatixada shadadkeega ayuu ka warbixinayaa oo waa yaabe kolkuu sheekhu faatixada shadadkeega ka warbixinayo talow dee axkaamtii kalena muu ku baydhaba idhaarkii iyo ikfihii iyo sifaadkii iyo makhaarijtii iyo xaggaana ma u baydi de waa kan shad buuba ka hadla ila inagu salaad baan ku jirnaye maxaa talow shadka iyo isku keenay faatixada waxaa isku keenay faatixada iyo shadkeega arkaanta markaynu soo maraynay arkaantii salaadu ay lahayd ama waxaan doonayaa shuruudda faatixada markaan soo maraynay shuruud toban bay ahaayeen shardiga sidaynu ognahay shardiga saddexaad muxuu ahaa ee shardiga afraad wuxuu ahaa muraacaatu tashdiidaatiha faatixada shadadkeega in la ilaaliyaa waa shay lagama maarmaana waa in faatixada shadkeega la ilaaliyo haddaba qofku hadduu shadadka faatixada ka tago shad ka mida hadduu ka tago waxaynu ognahay shardi shuruudii salaadu inuu meesha ka baxayo waa inuu arday kasta iyo qof kastaoo musalli ah oo tukanaya shadadka faatixada waa inuu ilaaliyo bisinkuna aayad kamida weeyaan oo qeybtu shadadka ku leeyahay in la ilaaliyo ayaa muhiim ah haddaba alraxmaani halkay ka ahayd haddaad tidhaa alraxmaani ka waran alraxmaani mashad baa ku jira halkaa waxaynu ognahay shadku sidiisaba waa xaraf buu wakiil ka yahay mudqam la yidhaa mudqam iyo mudqamu fiihi baa jira la qariyo iyo lagu qariyo ayaa jira kolkaa lagu qariyuhu waa xaraf muuqda la qariyihii baa la dhexgeliyey lagu qariyaha laba xarafoo midna la qarinayo midna lagu qarinayo weeye shadkaasi calaamad buu u yahay iyo wakiil buu ka yahay haddaba haddaad shadkii ka saarto xaraf idilbaa meeshii ka baxay ood ka saartay tashdiidaatulfaatixati faatixada shadadkeegu arbaca casharata afar iyo toban weeyi afar iyo toban shad ayay culima faatixadu leedahay bismi illaahi markaynu nidhaa bismi illaahi allah laamkaa shad baa ku jira allah markaan leenahay bismi illaahi allah kolkaa laamkaa waa inaan shadkiisa ilaalinaa bismi illaahi bismi oo fowqa laami laamka dushiisa la shado waa laamka lafduljalaalaha allah a ku jira araxmaanna fowqa raa'i ra'da dusheedaa la shadi araxmaan ra'daa dusheeda ayaa la shadaya araxmaan kolkaa ra'daa haddaba araxmaan ku jirtaa ra'daa waa inaynu shadnaa araxmaani waa sax weeyi araxmaani raxmaan kolka waxaa la diidayaa inaad tidhaa maxay alraxmaani suurtagal maaha alraxmaani waa arin khalada weeyaan oo shadkii aynu ka gallay alraxmaani ayaa lagaa doonaya inaad ra'da caadi u shado fowqa raa'i ra'da dusheeda ayaynu shadaynaa horta ma raxmaan ba mise waa raxmaan ma yar kala duwan yihin dhawaaqaasi muu yar kala duwan yahay ya ma araxmaani baan idhaahdaa mise eh, waxaan idhaahdaa alraxmaani ma kala duwan yahay dhawaaqaasi shadkuna uu kala duwan ataa alifku uu kala duwan yahay alifka laftiisaa kala duwan ma maan baa mise waa maan maan iyo maan mayna kala duwanayn horta ma kala fudud yahay dhawaaqa laftiisu kolka inaan sifaatka ilaalino oon makhaarijta ilaalino oon shadadka ilaalino ayaa muhiim inoo ah sheekeennu haddaba halkan markaan joogno baraarujin bay culimadu sameeyaan laysku baraarujiyo ardaygu tajwiidka laftiisa inuu wax ka qaato tajwiidka inuu wax ka qaato oo dee sidan uu sheekheenii tilmaamayey waa kii lahaa wاlأkhdu bالtajwiidi xatmu laazimu man lam yujawid اqur'aana aaimu ibn اljazarigu waa kii lahaa wاlأkhdu bالtajwiidi xatmu laazimu laba erey buu israaciyey xatmi iyo laazim tajwiidka inaad barataa waa shay qasab kugu aweeye waa inaad tajwiid barataa waxaan xasuustaa anigoo beri cashar meel ku akriya ayuu sheekh uu nool yahaye sheekh maxamed la yidhahyo ardaydii sheekh suufiya ayaa noo yimid cashirka ayuu dhegaysan jiray ardaydii aan wax u akriyayey hal arday wax ka barta ayuu waayey hal arday warkaalea tajwiidka idin bare warkaalea faatixada idinka saxe ardaydiiba waxay moodaysaa tajwiidkuwa meelo soke aroortii dambe salaadii subax kadib ayaanan xalqadii soo fadhiistay markaasaan sheekh aniga faatixada iyo waxaad iga saxdaa umaan idhi iyo atixiyaadka labadaa iga sax markaasay ardayda yaabeen maxaad u yaabaysiin baan ku idhi waa shay mudan barasho eeg haddaad imika aad soo fadhiisato tiraa sheekh ani faatixada iga sax ceeb maaha salaadaadii idlayd baa ku xidhani salaadaa tukanaysay ayaa kaaga xidhan faatixada inaad saxato kolka waa inaad eh, tajwiidka inuu qofku ku baraarugo oo cilmigan tajwiidka laftiisa wax kamida uu garanayo oo dee wixii wax khaldaya iyo waaan wa sifaadkii iyo makhaarijtii iyo waxyaaba inuu garan karayaa muhiim bay runtii ardayga u tahay faslun tashdiidaat lfaatixati faatixada shadadkeegu arbaca casharata afar iyo toban weeyi bismi illaahi oo fowqa laami laamka dushiisa la shado alraxmaani oo fowqa raa'i ra'da dusheeda la shado alraxiimi oo fowqa raa'i ra'da dusheeda la shado alxamdu lilaah alxamdu lilaahi oo lilaahi laamkeegaa fowqa laamljalaala la shado rabi اlcaalamiin oo fowqa albaa'i ba'da rabbi ku jirta dusheeda la shado alraxmaani oo fawqa raa'i ra'da dusheeda la shado alraxiimi oo fawqa raa'i ra'da dusheeda la shado maaliki yowmi oo fowqa daali daalka dushiisa la shado iyaaka nacbudu oo fowqalyaa iyada dusheeda la shado wa iyaaka nastaciinu oo fowqalyaa iyada kale dusheeda la shado waa iyaakada ihdina siraada almustaqiim oo fowqa saadi saadka dushiisa la shado siraada aladiina oo fowqa laami laamka dushiisa la shado ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim waladaalliin oo fowqa daadi daadka iyo walaami laamkaba labadoodaaba la shado waa adaalliin laamka ku jira iyo daadka ku jira labadaba waa in la shadaa culima halkaa haddaba shadadkii faatixada oo afar iyo tobana oo koob iyo tobanna ay faatixadu leedahay saddexna ay basmaladu leedahay ayaynu halkaa kaga soo baxnay faslun yusanu waxaa la sunneeyaa rafculyadayni gacmaha in kor loo qaado fii arbacati mawaadica afar meelood afar meelood baa sunno ah in gacmaha kor loo qaadaa waxaa laga yaabaa inaan isweydiino wartalow sheekhu sunnahanu galay muxuu ahaa ilayn inagu arkaan iyo shuruud unbaan ku jirne arkaan iyo shuruud unbaynu ku jirnay hadda sunnuuba galayba afar jeeroo gacmaha kor loo qaadaa ay sunno tahay ayaan halkan doonayaabuu sheekhu yidhi inaan ku sheego waxaa weeye waxaynu ku soo jirnay oo shuruudaha hadda aan soo wadnay arkaantii baa lahayd takbiirat lixraamku rukni wuxuu ahaa halkee ah arkaanta eh, arkaanta salaada ah waa takbiirat lixraamku rukni arkaantii salaada ah buu ahaa haddaba takbiirta xilligaa lala imanayo ee allaahu akbar la odhanayo gacmaha in kor loo qaadaa sunno ah iskaga darbu is yidhi waa bidaayadii salaada ee eh. gacmahan kor loo qaadayo ku darbu is yidhi waa takbiirta xilliga takbiirta gacmahan kor loo qaada ayaa sunna waa afar jeer waa takbiirta iyo xilliga lasii maxaanku idhaahdaa rukuucayo iyo xilliga ictidaalka samic allaahu liman xamid ah la odhanayo iyo xilliga atixiyaadka hore laga soo kacayo intaba gacmaha marka kor loo qaadayo marna sidaa lama yidhaah allaahu akbar marna maad aragteen sidaa allaahu akbar waxaa og tahay iminka bal dadkeenna u fiirsada marka rukuucda laga toosayo maxay yidhahdeen samic allaahu liman xamida say yidhahdeen eh, rukuucda marka laga toosayo samica allaahu liman xamid eeg gacmaha sida xaggan ay udhigayaan balaha duca yaro cirka ka soo dhacaysa qabsanayaan anu saasun baan is idhi sidaa maaha sida markaad xidhanaysay aad ahayd inaad ahaataa lagaa rabaa markaad xidhanaysay ma saasaad ku xidhataa allaahu akbar saamaan ku xidhanaa seen ku xidhanaa sow gacmuhu xagga qiblada ma qaabilaan oo saa uma jeedisid allaahu akbar haddaba samic allaahu liman xamida markaad leedahay inaad saa tidhaa weeyi gacmahaagu inay jeedsadaan weeyi yusanu waxaa la sunneeyaa rafculyadayni labada gacmood oo kor loo qaado fii arbacati mawaadica afar meelood afar meelood in gacmaha kor loo qaado afartaa saddex ka mida waxaa loo deliishaday xadiidu bnu cumar oo bukhaariga iyo muslimka ku qoran cabdulaahi bnu cumar wuxuu warinayaa ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam kaana ida اftataxa salaata rafaca yadayhi xadwa mankibayhi rasuulku markuu salaada gelayo gacmaha ayuu kor u qaadi jiray ilaa mankibeynka meel la siman allahu abar markuu xidhanayo weeyi waa iftitaax waa takbiirtii takbiiratliftitaaxi laba xadiidkaa bukhaariga ku qoran wuxuu ibnu cumar leeyahay waidaa kabara lirukuuc markuu sii rukuucayana allaahu akbar buu odhan jirayo uu sii foorarsan gacmuhu kor u qaadi jiray waidaa rafaca ra'sahu min arukuuc markuu rukuucda ka soo toosayo ee samica allaahu liman xamidah uu leeyahay markaana gacmaha ayuu rasuulku kor u qaadi jiray saddexdaa qodob waa marka la xidhanayo iyo marka la rukuucayo iyo marka samica allahu liman xamidah laleeyahay saddexdaa qodobba xadiidka ibnu cumar ee bukhaariga iyo muslimka ku yaala ayay culimmadu ka qaateen qodobka afraad waa atixiyaadka hore marka laga soo kacayo markaana rasuulku gacmaha kor buu u qaadi jiray isagana waxaa loo deliishaday xadiidka abi daauudka uu warinayo uu rasuulku sal اllahu alayhi wasalam waxaa ka sugan in eh, laga wariyey uma idaa qaama min aragcatayn markuu rasuulku laba ragcadood ka soo kaco kabara wa rafaca yadayhi xataa yuxaadiya bihima mankibayhi kamaa kabara cinda اftitaaxi salaa markuu rasuulku uu ka soo kacayo labada ragcadood ee hore gacmaha ayuu koru qaadi jiray ilaa garbaha uu ka gaadhsiiyuu la simo sidii markuu xidhan jiray uu ahaayo kaleba markuu xidhan jiray siduu ahaayo kale afartaa xaaladood baa gacmaha kor loo qaadaya haddaba cibaadadan salaada loo yaqaano waxaad ogaataa inay tahay wax ficliya oo xubnaha laga sameeyo gacan koruqaadkani waa cibaada ilahay baad ugu dhawaanaysaa waa shay ah oo rabbiga aad ajri kaga helaysid waxaa kaloo leedahay adkaar iyo akhris wax carabka laga sameeyo faatixadan la akriyayo iyo tasbiixaan la samaynayo iyo ducooyinkan iyo atixiyaadkan iyo waa wax iyaguna cibaadadu ilahay ugu dhawaanaysid waxaa kaloo jira wax qalbigu uu samaynayo sida niyada oo kale saddexdaba salaadu way koobsatay acmaashu saddexdaasay ahayd waa cibaado qalbiya iyo cibaado qowliya iyo cibaado ficliya saddexdiiba salaadu way koobsatay faslun yusanu waxaa la suneeyaa rafculyadayni labada gacmood in kor loo qaado fii arbacati mawaadica afar meelood cinda takbiirati alixraam takbiirta salaada lagu xarmanayo agteeda imaamu shaafici ayaa ciraaq tegey abuu xaniife labadii ardayu lahaa ee caanka ahaa oo masaajid ku jira ayuu u galay laba ragcadood ayuu imaamku oo sunno abuu galay waxay yidhaahdeen ninkaasi niyow nin aqoon baa la moodaa inan kaa yar ma arkaysiin inan aqoon baa la moodaa markasuu u tukanaya baleeg hadda qaabku u tukanayo waa qaab nin aqoon bay yidhaahdeen way u soo dhowaadeen aan su-aalo weydiinna bay yidhaahdeen markaasay ku yidhahdeen sheekh salaadda maxaa lagu xidhaa wuxuu ugu jawaabay laba sunni hal waajib ama laba sunni hal rukni tana kaga adkaatay war garan laba sunne iyo hal rukni baa salaada lagu xidhaa ama waajib talow muxuu uga jeedaa imaamu shaafici alla wuxuu uga jeedo dhinacalla dhinacay u qaadaan laba sunne iyo hal rukni war talow maxaa loo jeedaa talow qodobkan maxaa saddexdan qodob maxay ahaayeen laba sunne iyo hal rukni waxay noqotay tafsiir baa la weydiiyey oo wuxuu yidhi waa allahu akbar salaada waa lagu galaa oo waa de waa rukni ama waajib weeye gacmahan kor loo qaadayana salaada de waa markii lasii xidhanayay oo iyaguna waa sunnihii ducaau liftitaaxa oon waxba ka dambeynin isna waa sunne laba sunne iyo hal waajib baa lagaa rabaa markaad salaada xidhanaysid buu yihi kolka waynu arkaynaayo rafculyadayn imaamku meelo badan buu ku cadeeyey sidaa xadiidku uu inoo sheegay xikmadda ku jirtaa waa maxay haddaba gacmahan kor loo qaadayo gacmahan kor loo qaadayo xikmadda ku jirtaa waa maxay itibaacan lilmustafa calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed baa horta la waafaqaya oo la raacaya ila raacidiisu cibaaday ahayde haddaba ma jirtaa bay yidhaahdeen garanna in rasuulka la raacaye e rasuulku xikmad iyo cilo uu ilaalinayo iyada lafteedu ma jirtaa jawaabtu waa nacam ninka dhagoolaha ihi salaada in la xidhanayo muxuu ku garan waa dhagoole safkana wuu ku jiraa waxba ma maqlo mikrofoonka hadii loo dalaco iyo haddii loo gaabiyo waa iskugu mid kolkaa dhagoolihii seebuu salaada in la galay ku garanaya wuxuu eeganayaa bay yidhaahdeen waa xikmadda ku jirto oo wuxuu eeganayaabay ilain marar badan cibaadadeennu sida indhoo indhaqabaha ay ula hadlayso ayay indhoolaha ula hadashaa siday dhegaqabaha ula hadlayso ayay dhagoolaha ula hadashaa marka la adimayo sawsaa lama yidhaah xikmaddan ku jirta dhegta waa maxay farta la gelinayo xikmadda ku jirtaa waa maxay war waa dhagoolaha waa dhagoolaha indhoolaha markaa lala hadlayaa ninka dhegaha ninka indhaha qaba ninkan waa indhuu qabaa laakiin waxba dee ma maqlayo kolkaa markuu sidan arko u dareemayaa ninkan taagan inuuna iska taagnayn inuu cibaadadii adinkan ku jiro ayuu fahmaya ama u garanaya haddaba xikmadda ku jirta culimadu waxay yidhaahdeen waa dhagoolaha oo kale iyo dadka lamidka ah ayaa lagu baraarujinayaayo cibaadadani ay baraarujin u tahay yusanu waxaa la sunneeyaa rafcu lyadayni labada gacmood in kor loo qaado fii arbacati mawaadica afar meelood cinda takbiirati alixraam takbiirta lagu xarmanayo ama lagu xidhanayo agteeda allahu akbar lagu leeyahay wa cinda rukuuci iyo marka lasii rukuucayo ee faatixada la dhammeeyo iyadana in kor loo qaado labada gacmood inuu foorarkun dareemo maahe koruqaadka inuu kasii dareemo weeyi wa cinda alictidaali iyo ictidaalka agtiisa marka ictidaalka lagu jire samica allaahu liman xamida laleeyahay iyagana waa in kor loo qaadaa wa cinda alqiyaami kicidda min atashahud alwal atixiyaadka koobaad laga kacayo kaana gacmaha waa in kor loo qaadaa afartaa meelood ayaa culima ay sunno tahay gacmaha in kor loo qaado salaada dhexdeeda faslun shuruudu sujuudi sujuudda shuruudaheegu sabcatun waa toddoba culimo arkaantii toddobiyo tobanka ahayd een soo dhiganay niyada ugu horreysay eesow dib inooguma soo celin sheekhu oo saddex derajo inoogama dhigin takbiiratulixraamka ayaa ku xigay dee miyuuna inoo soo celin shuruudaheegii una lix iyo toban ka dhigin miyuuna faatixadii inoo soo celinin macalshadadkeegii iyadoo wadata haddana waxaynu maraynaa sujuudda qofku markuu sujuudayo waxaa loo baahan yahay inuu u inuu iskuuso maaha hadaad giraan yar iska dhigto ama kubad yar labadaada jilibuun haddaad wejiga saarto ka waran meel agtooda ah ood gebigaaguba ad madax yaroo labaad dhabarkaagii aad ka dhigto ood kor dhabarkaagii kor u taagto sidaa looma sujuudo lamana jiibsado markaad sujuudayso haddaad caadi u seexato ka waran caadi haddaad u seexato taasi iyaduna sujuud maaha si caadiya ayaad sidaa isku kala bixiniyo labadaada gacmoodna hadaad labtahay isku dhejin maysid dhadig haddaa tahay dhadiga waxa loo ogolya iyagu inay is ururiyaan laakiin laba haddaa tahay saasaad odhanaysaa safna adan ku jirin oo ummad adan dhibaynin saf haddaad ku jirtid ood kan dhibayso dee ninkan agtaadaa gacmaha ka ilaasho oo ha dhibin oo isbayskaaga ilaasho markaa saasaad odhanaysaa ilaayo kilkiladaadu ay muuqan karayso saasuu qofku u sujuudaya markuu haddaba sujuudayo wejigiisu wuxuu ku dhacayaa labadiisa gacmood dhexdooda ayuu ku dhacayaa laakiin in labadaadii gacmoodna halkaa dambe ay yaaliin wejigaaguna halkaa hore ku dhaco taa lafteedu ma aha sujuuddii loo baahnaa haddaba sujuuddu shuruuday inooga baahan tahay shuruudo sujuuddu maxay ku ansaxdaa maxayna ku ansaxaynin shuruud baa loo baahan yahay toddoba shardi ayaa lagama maarmaana qofka sujuudaya ee sujuuddiisa la tirinayo toddoba shardi in laga helo shuruudu sujuudi sujuudaha shuruudahoogu ama shuruudu sujuudi sujuudda shuruuddeedu sujuudda shuruudeedu sabcatun waa toddoba toddoba shardi oo sujuuddu ay u baahan tahay ayuu sheekhu halkan inoogu sheegay xaqiiqada sidaynu ogaan doonno waa iska lix shardi uun lix shardi ayay noqonaysaa shuruudaha sujuuddu an yasjuda waa inuu sujuudo calىa sabcati acdaaءin toddoba xubnood dushooda waa inuu ku sujuudo waa qodobka koobaad an yasjuda calىa sabcati acdaaءin toddoba xubnood baa laga sujuudaa sujuuda wajigo dhulka la dhigo una moodin toddoba xubnood ayaa laga sujuudaa marka aad sujuudaysid an yasjuda ala sabcati acdaaءin toddoba xubnood waa inaad ka sujuudo toddobada xubnood waa saddex lamaano ah saddex mid kastiba lamaana ah iyo xabad keligeeda saddexda lamaane waa labada gacmood labada gacmood waa inaad ka sujuuddaa labaa laga dhigayaa labada gacmood waa inay dhulka yaaliin welibana bogcadkoogaasi waa inuu dhulka yaal haddaan feer duubto ka waran feer markaan sujuudayo haddaan feer duubto oo anoo feerkaa duuban ansaa idhaahdo waxba lagaa aqbali maayo bogcadkoogani waa inay dhulka yaaliin bogmadowgoogan lagaagama baahna inaad rogto gacanta haddaad rogto lama ogola waa inaad labada gacmoodba dhulka saartaa bogcadkoogan waa inaad dhulka saartaa haddaba haddaan labada gacmood laabto ka waran mar markaan sujuudayo waan laabanaya un gacmaha sujuud ma aha waa ciyaar weeye lagaama aqbalayo labadan gacmood hadday ku go-an yihiin ka warrama labada gacmoodba way go-an yihiinba qofkii gacanba male ama mid baaba go-an taasi laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa ama fataquu llaaha ma staactum inta aad awooddo unbaad ilaahay kaga baqi haddii gacanta naburkaaga dhacay ka waran labada gacmoodba way ku duuban yihin ama way ku jabeenoo waad sujuudi kartaa laakiin labada gacmood way ku duuban yihiin oo dhulka ma karaysid waa fataqu llaha ma male haddaad awoodaysid gacmahaagani waa inay dhulka yaaliin labada gacmood labaa laga tirinaya labada lugoodna waa sidoo kale waa farahan aynu ku joogno waa in faraha inta bogcadka ah dhulka aynu dhigano bogcadkooga faraha bogcadkooga dhulka dhigaysa dadka qaar baa jira inaynu ognahay mooyaane ay luguhu laalaadaanba luguhu saasay u laalaadiyaan intaa la sujuudsanya kor u hayaanba sujuud ma aha oo qodobkaasa lugihiibaa ka maqan meesha sujuud qofkaasi qof sujuudsan maa haduu lugaha kor u qaado labada lugoodna waa la kala tirinayaa haddii luguhu ay go-an yihiin ama ay xanuunayaanna waa sidii gacmaha oo waa fataqu llaha ma staactum bogmadowga faraha haddaad laabatood saa u dhigta lama ogola haddaad midna lug dhulka dhigato ta kalena kor u qaadan lama ogola haddaad labadaba intaad sujuudsan tahay kor u hayso lama ogola waa in bogcadkoogani uu dhulka kuu yaalo faraha inta bogcadkoogaa inuu dhulka kuu yaalo labaa laga kala tirinaya lugahana afar baynu haynaa labadii gacmood iyo iyo labada lugood farahooga labada jilib baa loo geynayaa jilbaha jilbaha waa halka laga sujuudayo jilbahana dhulka waa la dhigaya labada jilibba haddaba haddaad sidii wax jimicsanaya aad lugaha farahoogana dhulka dhigto halkaana aad madaxun dhulka saartood iskala bixiso mudh aad iska dhigto dhulkaaga jidhkaaga kale oo dhanna aad dhulka ka ilaaliso dee ma sujuudaysida waad shimicsanaysaa jilbahaagani waa inay si caadiya dhulka u yaaliin labadaada jilba hadday ku xanuunayaanna oo dee cudurdaar jiro qaacidadiibaa inoo taal ama aayadiibaa inoo taalla fataquu ma staactum inta adkaraysiin ilaahay kaga baqa lix baynu haynaa waa labada jilib iyo labada gacmood iyo labada lugood farahooga lix baynu haynaa ka toddobaad waa wejiga wejiga marka lagu sujuudayo fooda lama dhigo dadka qaar baa fooda dhiga fooday dhigaano inay xagga dambe wax ka eegayaan baad moodaaba intuu fooda dhulka dhigo ayuu sidaa odhanaya fooda timuu foodu ka sujuudaya haddaad fooda ku sujuuddo salaadi kuuma jirto fooda laguma sujuuda wejigaa lagu sujuuda macalsankaagani waa in weji dhulka gaadhaade sidaa waa inaad udhigtaa sidaa wejigaa ilaa sankaagaas waa inaad ka sujuudaysaa haddaad dhinac dhinac u sujuuddo ka waran sidii yuhuuddii dhinac dhinac haddaad dhinacaa dhulka dhigtood aggaa ujeedo ood aggaa iska yarelaalinayso sujuud ma aha waa inaad weji caadiya dhulka dhigto toddobadaa xubnood waa shardiga koobaad ee sujuuddu ay leedahay sujuuddaa iskale waa toddoba qodob waa lagama maarmaan inaan toddobadaa qodob ka sujuudnaa waxaa laga qaatay toddobadaa qodob in laga sujuudayo xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran waa xadiid ibnu cabaas radia allahu tacaala canhuma wuxuu leeyahay ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaal umirtu an asjuda calىa sabcati acdumin ama calaa sabcati acdaa waxa la faray buu rasuulku yidhi inaan toddoba xubnood ka sujuudo waxaa ka mida toddobada xubnood cala aljabha wejiga jabhadan wey jabhad wataa wejiga waa in laga sujuudaa nabigu calayhi salaau wasalaam gacantiisa ilaa sanka saas ugu ishaaray walyadayn waa labada gacmood warukbatayn waa labada low ama labada jilib waa adraaf lqadamayn iyo labada lugood adraaftooda hore akhrajahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkaa bukhaariga iyo muslimku ay soo saareen ayuu rasuulku sal allahu alayhi wasalam inoogu taabtay toddobada xubnood ee laga sujuudayo waa kow baynu halkaa ku haynaa waa qodob weeyi shuruudu sujuudi sujuudda shuruudaheegu sabcatun waa toddoba an yasjuda waa inuu sujuudo calaa sabcati acdaa'in toddoba xubnood waa inuu ku dul sujuudo waa kow wa an takuuna waa inay tahay jabhatuhu wejigiisuna makshuufatan mid la fayday oo la qaawiyey wejigan lagu sujuudayaana ha qaawanaado waxaa la doonayaa hadaba cimaamadan igu duuban haddaan macalwejiga ku duubto ka waran gebigayguba haddaan isqariyo ka warran labada indhoodun haddaan banaysto labada indhoodunbaa ii banaanoo saasaan ku sujuudayaa lama ogola waa mamnuuc in wejigani waa inuu makshuuf yahay inuu qaawanaadaan loo baahan yahay wejigu uu ula baashiro ama dhul ama sijaayad ama roog ama waxaad dhigatay toos wejigu hawla baashiro ha ku qaawanaada markaa makshuuf waa inuu makshuuf yahay wejigu waa shardiga labaad ee shuruuddeennan kamida weeyaan waxay culimmadu u deliishadeen xadiidka muslimku uu soo saaray waa xadiidu khabaab binu arad saxaabigii la odhan jiray wuxuu leeyahay shakownaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xara ramdaai fii jibaahina wa akufinaa nebi maxamed baanu cabasho u gudbinay aanu ka cabanayno kulaylka wejiga naga haleelaya iyo bacadka naga leefaya iyo kafafka rasuulku falam yashkunaa buu leeyahay cabashadayadii waxba rasuulku kasoo qaad kama dhigin nama odhanin maryahan aad sidatiin baad ayaad ayaad dhigan karaysiin oo isku duuduubi kartiin nama odhanin waa sidaa haddaba haddaad cimaamadaadan aad sidato aada iska saarto oo dhulka dhigato wax mushkilada male ood iskaga dul sujuuddo dhibaato male dee sijaayadaad dhigato kalun weeyaan lagu odhan maayo wejigaagu dhulka una taabto oo masaajidda dee rooga lama ogolaynu odhan lahayn haddaa waxa weeyaan meesha aad ku sujuudaysa inuu wejigu taabto adigu inaadan wax kale mare kale ku duuduubanin baa la diidayaa mare aad ku duuduubatay yayna jirin waa shardiga labaad wa an takuuna waa inay tahay jabhatuhu ka tukanaya wejigiisu makshuufatan mid makshuufaa oo la fayday waa in la fayda oo wejigu uu faydan yahay gabadha hadaba niqaabani marka ay doonayso inay tukato waa inay dee wejigii makshuufa u noqdaa oo niqaabkii ay iska rogtaa niqaabkii inay iska rogto ama iska dhigtaa wa cinda alictidaali icti cafwan wataxaamulu waa isku xambaarsiin bira'sihi madaxa laysku xambaarsiiyo shardiga saddexaad waa inuu miisaankaaga madaxu hayaa madaxaagu waa inuu hayaa jidhkaagan halka aad ku sujuudsan tahay ee culayskaagu ku dhacaya waa inuu madaxa noqdaa ataxaamul bira'sihi ba la yidhaha ama ataxaamul calaa ra'sihi ba madaxa ayaa waxaynayo dee miisaankaaga hadda xaggan madaxiiyu u badanaya ayuu ku dhacaya waxay ka dhigan tahay haddaba wataxaamulu bira'sihi marka aan doonayno qodobka waa in qaar dambeedkaaguna kor u kacaa qaarkaagii sarana uu hoos u foorarsadaa kayfiya ereygan sujuud ah sujuud laftiisa haddaan doonayno sujuudda macnaheeguba sidaasa sujuuddaba sidaasaba waxaa la diidayaa haddaba ka warama haddaan halkaa intaan istaago gidaarkanaan ku dhawaado waxaan idhi uun anu markaan sujuuday gidaarkan umaan ku sujuudi hortayda ah gidaarkaan ku dhawaahay waxaan iska taagnaadaba markaan rukuuceen kor u kaco wej anoo taagan unbaan gidaarkan iga horreeya wejiga saaraya subxaana rabbiya alaclaa wabixamdi umale ama waxaaba sameeyeyba barkimooyin badani soo ururiya baan idhi barkimooyin badan barkimooyinkii baa laysku kay saarsaaray laysku kay saarsaaray laysku kay saarsaaray barkimooyinkii oo ilaba siman oo halkaa hortayda yaala unbaa markaa le waan sujuudaya aan madaxa saa u yar saaranaya war se taagan maadaa sujuuday war sujuud maaha ataxaamul birasihi shardigaa saddexaad ayaa meesha ka maqan qofku waa inuu taxaamul sameeyo oo madaxiisuna uu laadlaadsamo u foorarsado qaar dambeedkiisiina uu dabamaru kor u kaco waa shardiga saddexaad wa cadamulhuwiyi foorarsi la-aantii weeyi liayrihi liayri sujuud sujuudka ayrkii una u foorarsanin waa shardiga afraad waxaa laynaga rabaa marka aan sujuudayno foorarsigan aad sii foorarsanayso waxaan sujuud ahayn in aadan foorarsan oo maxaa ka mida xabadun baa lagaa dulrid madfac baa lagaa dul riday gow markuu yidhi gariirtay oo ilan salaad ku jirtay ictidaal baad ku jirtay gowdii unbaad foorarsatay naxdintii unbaad foorarsatay khiyaar la waxaad tidhi waaba sujuudaye sii soco sii soco haddaad tidhaahdo wax alla wax kaa ansaxaya ama kaa soconaya haba yaraate ma jiro waayo foorarsigan foorarsigan aynu foorarsanay ayaan ahayn sujuud dartii waxa loo foorarsaday waxyaabo kale nin xagga dambe kaa xigay baaba ku riixay saasuu kuu tuuray adoo ictidaal ku jira waaba dhacdayo waan sujuudayay unbaa tidhi iigu hay wejiga dhulka waan sujuudayey cibaado iiga dhig war waa lagu ridaye ma adiga ayaa sujuudoo khiyaarkaaga ku foorarsaday waa maya waa shardiga afraad wuxuu sheekhu yidhi waa cadamulhuwiyi foorarsi la'aan ayaa la shardiyaa ligayrihi ligayri sujuud sujuuda keyrtii aan loo foorarsanin waanlaa ysjuda waa inuuna sujuudin calaa shayin waanlaa ysjuda waa inuuna sujuudin calaa shayin shay waa inuuna ku sujuudin shayga oo yataxaraku dhaqdhaqaaqaya bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa waa shardiga شhanaad weeyi shardiga شhanaad وanlaa ysjuda عalىa شhayءi yataxaraku bxarakatihi yuuna qofku ku dul sujuudin shay dhaqdhaqaaqaya isagu markuu dhaqdhaqaaqo waxaa la diidaya haddaba shay yaroo halkaa iska yaalla ama adiga dhaqdhaqaaqaagaba ku xidhan oo dhinacba kaa saaran ama adigaaba cabaayad weynba xidhan ama waxaad xidhan tahay mishcalkan waaweyn ee khudabadu ay xidhaan baabad xidhan tahayba adigoo mishcalkii xidhan oo mishcalkii sitaa ayaa mishcalkii ayaa wejiga dhulka dhigtay mishcalkiioo dee sidaa dhulka iskaga goglan ayaad ku dul sujuudayba waxa weeye mishcalkani aduu markaad dhaqaaqdo ayuu isna dhaqaaqayaa maadaamuu dhaqaaqaaga la dhaqaaqayo sheekhu wuxuu ku yidhi lama ogola wax dhaqaaqaaga la dhaqaaqayo inaad ku sujuuddo sidaasi waa sida uu madhabku uu ku tegey ama madhabku uu qabo wax kula dhaqaaqaya laguma ogola madhabku kolkaa waxay masaladan u deliishadeen wax kula dhaqaaqaya inaan la ogolayn inaad ku dul sujuuddo oo dee shay kula dhaqaaqaya aan laguu diidayo inaad ku dul sujuuddo soo wejiga makshuufo umaynaan soo shardinin soo rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey ee ay saxaabadu ka cawdeen bacadka iyo dhibaatada rasuulka somayna odhan cabashadayadii wax soo qaad kama dhigin isla taa hore ee halkaa hore loo deliishanayo taa lafteeda ayay kana madhabka u deliishadeen in wax dhaqdhaqaaqaaga ku xidhan inaadan lagu ogolayn waayo cimaamadan iminka aad sidato madaxa inaad ku duubato laguma ogola wejiga inaad ku duubato laguma ogola oo wejigaagiiyo cimaamad ku duuban aad ku sujuuddo kol haddaan taa lagu ogolayn cimaamada haddaad dhulka dhigatana waa lagu ogol yahay xikmaddu waxa wey taxarugaagay ku xidhan tahay bay yidhahdeen haddaba eh, mishcalkaagan weyn ama khamiiskaagan dheer inaad isna dhigataa waa cimaamadii wejiga aad ku duubanaysay oo kale waxba kagama duuna bay leeyihin halkaasay la mareen culimada madhabku inkastoo riwaayadaha qaar iyo axaadiis ay jiraan sheegaysa in lagu sujuudi karayo eh, akmaamta oo kale ama kumka oo kale wa anlaa ysjuda sujuudin calaa shayin shay yuuna ku sujuudin shayga oo yataxaraku dhaqaaq samaynaya bixarakatihi isaga dhaqaaqiisa waa shardiga shanaad ka lixaad wairtifaacu asaafilihi meelihiisii hooseeyey inay kor u kacaan weeyi calaa acaaliihi meelihiisii sarreeyeyna ay ka hor uga kacaan waa dabadaadiiyo wejigaagu ha sareeyaan oo yaa sarraynaya qaar dambeedkaagii waa inuu xagga sare maro madaxaagiina xagga hoose uu maro wairtifaacu asaafilihi baa lagu le maalihii hoosayn jiray ayaa kor u kacaya calaa acaalihi meelihii sarayn jiray ay xagga sare ka marayaan wejigiina hoos buu ukici dabadiina kor bay u kacaysaa kolka saasoo kale in loo sujuudo waa shardiga lixaad ayaa laynaga rabaa waxaa haddaba aada iskugu dhodhow shardigaa hadda aan sheegayno ee lixaad iyo shardigii aynu lahayn wataxaamulu birasihi la socda wataxaamulu birasihi wataxaamulu bira'sihi xagga miisaanka ayaa inta badan xoogga la saarayay kana xagga muuqaalka iyo kala sarraynta ayaa xoogga la saaraya laakiin waa laba shardi oo aada iskugu dhodhow oo iska laasimi karaya weeyi shardiga ugu dambeeya watuma'niinatu fiihi waa in la xasilaa waa in lagu xasilaa waxaa loo daliishaday ninkii muxsinu salaatihi la odhan jiray kii salaada wanaajiyey ama musii'u salaatihi ninkii la odhan jiray kii salaada xumeeyey xadiidkiisii bukhaariga iyo muslimka ku qornaa markuu nebigu tilmaamayey wuxuu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam xataa tamaina saajidan xataa tadmaina saajidan xataa tadmaina saajidan macnaheegu waa inaad ku xasisho sujuudda weeye sujuudda ku xasil haddaba sujuuddaadii tirsami mayso haddii dumaniinadaa la waayo mas'aladan dumaniinada haddaba kitaabkeennii safiinaha kale markaynu maraynay ayaynu yaro ishaarnay oo waxaynu nidhi culimmadu waxay isku qabteen duma'niinada ma qodob mustaqila laga dhigaa mise qodob mustaqila lagama dhige e sujuudunbaa sidanoo kale shuruud loogu raaciya oo shardi looga dhigaa mas'ale khilaafiya inay tahay safiinaha ayaynu ku soo marnay haddaba sheekheennu khayr allaha siiye markii arkaanu salaadka uu marayey safiinaha kale arkaanu salaadkiisaynu ku taabanay arkaanu salaadka markaynu maraynee toddobiyo toban uu arkaanta ka dhigay waxa qodobka qodobka tobnaad ee arkaanta adumaninatu fiihi fi sujuud buu ina soo yihi dumaniinada xagee buu inoo geliyey qodobka arkaanta salaadu inoogu daray maadaamu arkaantii ku daray dumaniinada halkanna isla dumaniinadii ayuu shuruudda sujuudda ku daray kolkaa waxay ka dhigan tahay duma'niinadii buu sheekhu laba jeer soo celiyey marna rukni ahaan buu u sheegay qodobka tobnaad buu ka dhigay marna shardi ahaan buu u sheegay oo shuruudda sujuuddu ku daray waxaynu leenahay inuu kala daayo ayay ahayd horta waa laba madhab oo jira laba madhab oo jira weeyaano ragguna qaarna waxay kuleeyihiin arkaanta ha lagu darsado oo shuruudda ha laga daayo qaarna waxay kuleeyihin maya halkan dambe ha lagu sheego oo ha laga daayo arkaanta hore waa laba madhab oo jira sheekhu labadii madhab labadiiba wada sameeyey dee labadana lama wada samayn karee mid ahaan inuu qaatay ahayd ama shuruudda un inuu ku daayo ama arkaanta uun inuu ku daayo labadaa mid ahaan inuu ku egaado ayay sheekhu ayaa dushiisa saarayd laakiin ma samaynin acdaau sujuudi xubnaha laga sujuudaa sujuudda xubnaheegu sabcatun waa toddoba toddoba xubnood oo laga sujuudo ayaa jirta aljabhatu waa wejiga waa qodobka koobaad wejigaa laga sujuudi wa buduunulkafayni labada gacmood beerkooga cad ama bogcadkooga ayaa lagu sujuudi warukbataani labada jilib ayaa lagu sujuudi wa buduunu asaabici rijlayni labada lugood farahooga bogcadkooga ayaa dhulka la dhigay lagu sujuudi toddobadaa qodob waxaad ka warantihiin haddaba sujuudayda haddaan dheereeyo mar waxaan sameeyey eeg hadda kii oo gacmahaygii ay kale ay anlaabtay ayaa wejiga dhulka dhigay wejigoo qura wejiga iyo baabacaha xataa jilbahaan ilaashaday marna markii labaadna jilbuhun baan dhulka dhigay markii saddexaadna lagaha bugcadka farahun baan dhulka dhigay markii afraadna gacmahaan dhulka dhigay armaan sujuuday horta ma toddobadii qodobe laiga rabay inaan dhulka dhigaba toddobadiiba dhulka waan dhigay haddana sujuud maaha maxay sujuudu noqon weyday waxaa la rabaa toddobadan xog xubnood inay dhulka isku gaadhaan mar qura inay dhulka isku gaadhaan baa la rabaa haddaan laakiin anigoo sujuudsan oo gacmaha dhulka dhigay oo jilbaha dhulka dhigay aan faraha mataqaanaa lugaha aan kor u qaado oo markaan wejiga ka qaadana aan farihii luga dhulka dhigto oo idhaa intiiba waan dhigay igama soconayso war waa inay dhulka toddobada xubnoodba ay dhulka isku gaadhaan oo welibana ay isla xasilaan qadar subxaana allah laga odhan karo qiyaasta in subxaan allah laga yidhaa waa inay toddobadaa xubnood oo isla xasilooni ay meesha ay ku yaaliin acdaau sujuudi sujuuda fasal maahaylan acdaau sujuudi sujuudda xubnaheegu sabcatun waa toddoba aljabhatu waa wejiga kow wa butuunulkafayni labada kaf beerkooga ama bogcadkooga waa saddex warukbataani labada jilib waa shan wa butuunu asaabici rijlayni labada lugood farahooga bogcadkooga todobadiiba wa kuwaa waa saddex meeloodoo min laba laba ah iyo wejigii oo keligiiah faslun tashdiidaatu tashahud atixiyaadka shadadkiisu atixiyaadku culima shadad buu yeelanayaa atixiyaadkana laba dariiq baa soo arooray labaduba rasuulka way ka sugan yihiin sala allahu calayhi wasalam imaamu shaaficina akmalka ii qaada buu yidhi akmalku waa ka ereyada badan atixiyaadka ka ereyada badan ii qaada buu yidhi labada xadiidba way ansaxeen kolkaa labada xadiidba maadaamay ansaxeen waxaa dee qawi alwa laakiin oo ugu awood badan kan aan ereyada badan ku daraynin maadaamay labaduba ansaxeen dee waxaa la sameeyaa marka koobaad jamac baa la sameeya waa la jamcin karaa horta intaan tarjiix iyo baabu naskhi iyo aan la gelin jamac baa la sameeya laba xadiidoo saxiix hadday ku kulmaan kolkaa waxaa lagu jamciyey waa laba labada kayfiyaba salaada way banaan in loo adixiyaadsadaa dariiqulamal iyo dariiq kayrulakmal ah ayaa loo bixiyo imaamku uu qaatay kolka labada xadiidba waad ku camal fali kartaa weeyi kanna way banaan tahay kanna way banaan ereyana way isdheer yihiin sidaas weeyi haddaba atixiyaadka markaynu eegno waa koob iyo labaatan shad baa ku jira koob iyo labaatan shad ayuu atixiyaadku leeyahay waa shadadka atixiyaadka ku jira koob iyo labaatana akmalka shan baa ku jira akmalka shan baa ku jira aqalkana lix iyo toban baa ku jira koob iyo labaatankaa shad ee atixiyaadku uu wato koob iyo labaatankaba inaan ilaashano ayaa lagama maarmaana faslun tashdiidaatu tashahudi atixiyaadka shadadkiisu ixdaa wa waa koob iyo labaatan shad khamsun shani fii akmalihi intiisa ugu dhammayska tiran bay ku sugan tahay wa sittata cashara sitadii buu iga goday wa sitata cashara wa sitata cashara lix iyo tobanna fii aqalihi kiisa ugu yar bay ku sugan yihiin lix iyo toban ba atixiyaadka inta ugu yar ku sugan ataxiyaatu calaa taai taada iyo walyaai yada dusheedaa la shadi taada iyo yadaba waa inaad shadaa almubaarakaatu salawaatu asalawaatuna calaa saadi saadka dushiisaa la shadi lilaahi calaa laami ljalaala laamljalaalaha dushiisaaad shadi assalaamu calaa siini siinka ayaad shadi النبي ayuha nabiyu saddex meelood baad shadi calalyaa-iyaada ayuhaa ah iyo wanuuni nuunka nebi ah iyo walyaaiyada nebiga ugu dambaysa waraxmat llaahi calaa laami ljalaala laamljalaalaha ayaad shadi wa barakaatuhu salaamu assalaamu daana cala siini baad shadi عalaynaa وعalىa cibaad الlaahi allahina calىa laami اjalaalati baad shadi الصaalixiina calى saadi saadka ayaad shadi ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha markaan doonayno nuunkaa waxaa lagu idqaamayaa laam alifka laada ku jira laamkaasaad ku idqaamaysaa calىa laam alifka ayaad shadi ila اllaahu calىa laam alif ilaada laam alifkeega iyo wa laami اjalaala allahda laamkeega labadaasaad shadi wa ashhadu ana calى nuuni nuunka anne ayaad shadi muxameda rasuulullah saddex meelood baad shadi muxamed miimkiisa iyo ilayngu tanwiinsan yahay rasuul ra'diisa iyo allah laamka calaa miimi muxamedin muxamed miimkiisa wa calaa raai iyo ra'da ila tanwiin baa ka horayse wa calaa laami ljalaala iyo laamljalaalaha dushiisa koob iyo labaatankaa shad ayaynu atixiyaadka markaan doonayno isna aynu ilaashan doonaa oo shadadkiisa aynu ilaalini faslun tashdiidaatu aqali salaa salliga inta ugu yar shadadka ku jira cala anabiyi ee nebiga lagu saliyayaa arbacun waa afar sala allahu calayhi wasalam rasuulka marka lagu saliyayo salliga inta ugu badan ka hadli mayno inta dhexdhexaadka ana ka hadli mayno salliga inta ugu yar shadadka ku jira waa afar allaahumma cala laami laamka iyo walmiimi miimka dushooda ayaa la shadi salli cala laami laamka ayaa la sheegay hadda sallidaa iska ilaaliya dad badan baa sallii akriya soo maydaan arag allaahuma salli dad akriyaya haddaad allaahuma salli tidhaa ka waran war waaba gaalnimaba haddaad rumaysatee allaahuma salli naa ku salli nebiga talow leedahay allaahuma ilaahay baad u dhawaaqaysaa oo allaahuma ya allah bay ka dhiganta ilaahayow e salli naa ku salli salli yadani waa ya muanasati lmukhaadaba waa yada dhadiga wey salli yadan ficlu amar markuu yahay maxaynu isku ogeyn maxaa lagu binayn jiray muctal markuu yahay xadfu he xadfu xarfilcila ilaa carabta waxaad arkaysaa iyagoo gidaarada ku qoraya meelaha qaar allahuma salii war maa ma ilaahay laga baqaynin saliidaa inaga ilaaliya waa arin khalad khalad khalad khalada weeye allahuma salli cala laami laamka ayaa la shadaya calaa muxamadin cala lmiimi miimka ayaa la shadaya haddaba atixiyaadkana ee saliga nebigana allaahuma salli calaa muxamadin baa ugu yar markaad atixiyaadka ku jirto haddaadan rasuulka ku saliyin salaada lagaa aqbali maayo culimmadu waxay yidhahdeen atixiyaadka iyagoo macnahooga eegaya hadda maynaan macnaynine qaar baa odhan jiray waa laysku xidhaaba oo aryaaha ah, hebelow war ninkani waa kuma baan odhanaya ninkani waa sheekh cumar saw ma aha war sheekh cumar u ducayn salaadaba laga aqbali maayo sheekh cumar haddaadan u ducaynin salaadaba laga aqbali maayo oo talow xaggeen ka keenay haddaadan sheekh cumar udacay salaada laga aqbali maayada waxa weeye waxaa jira maadaama uu muslim yahay qof saalixa ah uu yahay maxaa sala atixiyaadkaaga maxaa ku jira waa calaa cibaadillaahi asaalixiin addoommadaasi may magacowsan yihiin ma mise waa qof kastoo addoon ilaahay oo suuban baad u ducaynaysaa dee ku jiro hebel ku jiro hebel ku jiro hebel ku jira haddii ay suuban yihiin wax alla waxaa suuban o dhan way iskaga jiraan biidni illaah waa dadkaa saalixiinta aynu u malaynayno oo dhaniba waxa wey waa calaa cibaadillaahi saalixiin hadduu niniku yidha adaba haddaad ii ducayn weyda salaada lagaa aqbali maayo hala yaabin keligii oo hebele uma jeedee cumuumku u jeedaa cumuumka war cumuumkaa ah haddaad ilaalin weydo arrinkaagu waa khatar buu ka markuu doono salliga afartaa shad baa ku jira marka haddaba salaanta ee salaada laga baxayo assalaamu calaykum baa ugu yar inta salaada lagaga baxo assalaamu calaykum asalaamu calaykum taa markaynu nidhaa iyadana shadkeegu waa maxay eh, waxa kaga jiraa asalaamu calaykum wuxuu kaga jiraa siinka oo qura meel qura faslun aqalu salaami salaanta inta ugu yari asalaamu calaykum weeyi shadkeeguna waa tashdiidu salaami salaam baa la shadaya cala siini siinka dusheeda siinka asalaam ku jira waynaan siinkaa shadnaa in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم